بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبسع تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii ajruumiga ahaa gaar ahaan waxaynu kusoo guda jirnay baabkii marfuucaat lasmaa asmaada la rafcinayo marfuucaat lasmaa sheekhu waxau inoo tilmaamay inay yihiin toddoba baab todobadii baab waxaynu soo qaadanay lix baab waynu qaadanay waxaynu ku guda jirnay kii u dambeeyey ee toddobaad oo tawaabicda ahaa kaa toddobaad ee tawaabicda ah afar qaybood bay noqonayaan buu sheekhu inagu yidhi laba qaybood waynu soo qaadanay nactigii wuu inaga soo baxo waynu soo qaadanay cadafkiina waynu soo qaadanay baabkani waa baabkii saddexaad xagga tawaabicda markaa baabkan waxa loo yaqaanaa <clears throat> baabu tawkiid baa loo yaqaanaa afar sicood baa loogu dhawaaqaa waxaa loogu dhawaaqaa tawkiid waa loogu dhawaaqaa waxaa kaloo loogu dhawaaqaa ta'kiid baa loogu dhawaaqaa oo hamse la akriyo waxaa loogu dhawaaqaa taakiid oo alif la akhriyo laakiin afsaxuhaa alwaaw waxaa ugu fasaaxo badan in loogu dhawaaqo tawkiid waayo qur-aanka ayaa ku soo arooray walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha marka labada kale waxaa ka fasaaxo badan in wow loogu dhawaaqo marka wakada ama akadu noqonaya wakada ama akada xagga luqada waxaa lagu idhaahdaa labada ku doona ha noqde altaqwiyatu watatbiit baa la ama altaqwiyatu watashdiid baa la dhahdaa shayga in la xoojiyo oo la sugo oo la adkeeyo ayaa tawkiid loo yaqaanaa xagga luqa alcarabiya markaynu ka eegno amaa xagga istilaaxa haddii aynu u noqono waxay nuxaadu u yaqaanaan waa laba qaybood culimay mid waxaa la idhaahdaa lafdiyun midna waxaa la dhahdaa macnawiyun midi waa lafdi waa tawkiid lafdiya midna waa tawkiid macnawiya waa labada tawkiidka lafdiga ahi waxay ku tacriifiyaan oo ay yidhaahdaan waa icaadatu lwali icaadatu lafdi lwali bicayni waa lafdigii hore oo sidiisi in loo soo celiyo lafdi baa la dhahdaa ama munaadifkiisa lagu soo celiyo shay isaga la macnaa <clears throat> sawaan kaana isman am kaana ficlan am kaana xarfa marka tawkiidka lafdiga ahi ismina wuu galaa ficilna wuu galaa xarafna wuu galaayo waxaa la adkaynayaa saddexdii kalaan kugu qeybsamayey way noqon karaan saddexdiiba lafdigun baana laba goor la soo celinaya <clears throat> isagoo ismi ku soo arooray akhaaka akhaaka inaman la akhaa lahu ka saacin ila lhayja bigayri silaaxi akhaaka war walaalkaa walaalkaa ilaasho ina man laa akhaa lahu ruuxa aan walaal lahayn ka saacin ila lhayja bigayri silaaxi waa sidii ruux dagaal xaggii u socda isagoo aan wax huba wadan markaa maxalushaahidkeenu waa maxay waa akhaaka akhaaka akhaaka akhaaka ismigiibaa laba goor la soo celiyey markaa ismiga dambe akha dambe ka hore unbuu adkaynaya ka hore unbuu adkaynaya iyadoo ficil la adkaynayo waa sida qaama qaama zaydun oo kale qaama qaama zaydun qaama qaama zaydun qaama qaama zaydun ficil haddaad adka istiraadid ficilkani weliba uu yahay ficil maadi maxaad samaynaysaa qaama qaama lafdigii unbaad laba goor soo celinaysaa markaa qaamada dambe waxay adkaynaysaa maxay qaamadii horun bay adkaynaysaaye horaynu usoo marnay wax ficilynayna qaadanayn markaynu baabulafcaal soo soconay ayaynu aqsaamta u qaybinay faayna ilaa ayna najaatuu bibaaqlati ataaka ataaka laaxiquuna xbis xbisi badbaada badbaada xaggay haatay buri baqashaydiyey ataaka ataaka ataaka laaxiquuna xbis waa ku yimid waa ku yimid bui kuwii waxa weeyaan kusoo haleelayay joogso joogso ataaka ataaka oo laba ficiloo lasku adkaynayo ixbis ixbis oo laba ficiloo lasku adkaynayo wey xarafkana waa la adkayn karaayo waa nacam nacam nacam nacam baad ka odhan kartaa nacam nacam jaaa zaydun ha ha zayd baa yimid saasaad odhan karta lalaa abuuxu bixubi bathnata inaha akhadat calaya mawaahiqan wacuhuuda lala abuuxu maya maya muujin maayo buu yihi bixubi batna gabadha batna la idhaahdo anuu jacaylkayga sheeg sheegi maayo buu yihi maxaa dhacay inahaa batni akhadat way qaaday calaya aniga dushayda mawaafiqan wa wacuhuuda ballamo ayay iga qaaday buu yihi iga dhaaro oo ballantii aan galnay sheeg sheegi maayo maxalushaahidkeenu waa maxay waa laa laa laa laa waa la adkeeyey markaa tawkiidkaasi lafdigeen culimay saddexdii aqsaamka kalaamku lahaa ama ficil ha ahaado ama ismi ha ahaado ama xaraf ha ahaadee waa la tawkiidinayaayo saddexdaba waa la adkayn karaa oo basiid bayla tahay midna waxaa la dhahdaa tawkiid macnawiya ah. waa macnawi isaga wuxuu noqonayaa waa ataabicu alraaficu lilixtimaal ataabicu alraaficu lilixtimaal hada huwa tacriif atawkiid almacnawi tawkiidka macnawiga tacriifkiisu waa ka waa raace weliba rafcinaya oo kor yeelaya ixtimaalka meesha yaala tusaale waxaa tidhi jaaa zaydun zayd baa yimid baa tidhi zayd baa yimidan aad tidhi zayd baa yimid marka aad tidhaahdid ixtimaal baa meesha yaalla zayd ma isagaa yimiday ma warqadu soo diray baa timiday maxaa yimiday waa ixtimaal soo ma marka aad tidhaahdid jaaa zaydu nafsuhu mee daatadiisi baa timiday ixtimaalkii meesha joogay ee ahaa waxa weeyaan macid buu soo diray maxaa yimid lalahaa ayaa meesha ka baxaya oo waxa weeyaan tawkiidkaasi wuxuu saaraya ixtimaalkaa meesha yaalla ayuu rafcinaya haddaynu nidhaahno jaa alqawmu qowmkii baa yimiday qowmkii baa yimid waxaad ka fahmaysaa may wada yimaadeen tolow ma baa yimiday markaad tidhaahdid kulluhum ixtimaalkii ahaa ma barh baa yimid mise way wada yimaadeen meesha wuu ka baxay marka isaga waxaa la dhahdaa waa ataabicu alraaficu lilixtimaal baa la dhaha waa taabica rafcinaya ee kor yeelaya ixtimaalka meesha yaala kaasina tawkiid waxaa la idhaahdaa macnawiya waka markaas mid fahma ood ka hore waxaa la idhaahdaa muakad baa la dhahdaa matbuuca hore la raacayo biqiraati ismi mafcuul muakad baa la dhahdaa ka dambena waxaa la dhahdaa muakid baa la dhahdaa adkeeye markaa ka dambe waa taabico muakid baa la dhahdaa ka horena matbuuc weeyaano muakad baa la dhahdaa labadaa magac bay kala leeyihin markaa sheekhu wuxu uhi isagoo taa ka warramaya waxaynu qaadanay tacriifkiisii waan qaadanay oo waxaa la idhahdaa xagga luqada altaqwiyatu watathbiit aw اtashdiid xagga istilaaxana labaynu u qaybinay tawkiid lafdiya iyo tawkiid macnawiya tawkiidka lafdiga ahi waa icaadatu lafdi lwali bicaynihi aw bimuraadifihi kaasana tawkiid lafdiya saddexdii qaybood ee aqsaamulkalaam waa maraayo ismina waa la adkayn karaa ficilna waa la adkayn karaa xarafna waa la adkayn karaa ama tawkiidka macnawiga ah waa ataabicu araaficu lilixtimaalo isagoo alfaad gaara ah lagu adkeeya isaga markaa tawkiidka baabkan uu kaga waramaya waa tawkiidka macnawiga weyan tawkiidkii lafdigaa sheekhu mabuu taaban wuxuu yidhi sheekhu atawkiidu tawkiidku master bi noo cabiray atawkiidu ay almuakidu adkeeyuhu taabicun kii raacayo weeyi lilmuakadi kala adkaynayo ayuu raacaya fii rafcihi ay fii rafci lmuakadi kala adkaynayo rafcihiisa rafcaha dhexdiisa ayaa uu ku raacaya wa nasbihi ay wa nasbi lmu'akadi ka la adkaynayo nasbihiisa nasbaha dhexdiisa ayaa uu ku raacaya wa khafdihi ay wa khafdi lmu'akadi ka la adkaynayo khafdihiisa khafdaha dhexdiisa ayaa uu ku raacaya wa tacriifihi ay wa tacriifi lmu'akadi ka la adkaynayo macrifayntiisa macrifaynta baabkan maynaan khulaasan mayla ta wuxuu ka warramaya laba masalo keliya labada masle uu ka warramayay waxa weeyi dikru maa yatbacu dikru maa yatbacu almuakidu fiihi almuakada muakidka wax adkaynayaa muakadka la adkaynayo waxa uu ka raacayo maslada labaad uu ka warramayaa waa dikru alfaadi tawkiid alfaada tawkiidka wax lagu adkeeyana waa inoo sheegaya labada masle keliyu kaga warramaya labada masle waa maxay waa dikru maa yatbacu almuakadu almuakidu fiihi almuakad ah, muakidku waxa uu muakadka ka raaco iyo dikru alfaadi tawkiid alfaada wax lagu adkeeyo labada masalo ayuu ka waramaya masaladii koobaad dib u kuu sheego wuxuu ku yidhi almuakidu yatbacu lmuakada fii icraabi yani idaa kaana almuakadu marfuucan kaana almuakidu marfuuca muakadka la adkaynaya hadduu marfuuc muakidka adkaynayaana muxuu noqonayaa marfuuc buu noqonaya tusaale jaaa zaydun nafsuhu iminka kee muakida se kee muakada muakadka la adkaynaya waa zayd muakidka wax adkaynayaana waa nafs sooma markaa eeg muakadkii hore muxuu noqday marfuuc buu noqday muakidka dambana muxuu noqonaya la waa taabice marfuuc buu noqonaya mayna basidan culim ka hore waa ficil yo faacil nafsu tawkiidun lizayd watawkiidu yatbacu lmuakada fi rafci wacalaamatu rafci damt ظaahiraة calى akhirihi nafsu mudaaf wlhaa damiir mutaصil mabniy calى dami fi maxali jarin mudaaf ilayhi wain kana lmuakadu mansuuba kana lmuakidu mansuuba muakadka hore hadduu mansuub yahay muakidka dambana muxuu noqonaya mansuub ra'aytu zayda nafsahu ra'aytu zaydan kulahu ka hor ma saxin waayahay ra'aytu zayda nafsahu muakadka hore waa mansuub muakidka dambena waa mansuub dee ka horun buu eeganaya waa khalad ra'aytu zayda nafsuhu khalad bay kaa noqonaysa inta lagaa saxayaaba waa inta aye wain kaana almuakadu makfuuda kana almuakidu makfuuda marartu bizaydin nafsihi baad ohanaysaa nafsihi baad ohanaysaa wain kaana almuakadu macrifatan kana almuakidu macrifa intaan soo sheegnay wada macrifay ahaayeen sooma liajli dalik ikhtalafa naxwiyuun hal tuakadu nakiratu am la naxwiyintu waxay isku khilaafsan yihin nakirada ma la adkayn karaa mise lama adkayn karo nakirada ma la adkayn karaa mise lama adkayn karo faqaala bacduhum la tuakad bacdi naxwiyinta kamid waxay leyihin lama adkayn karo wa qaala bacduhum bal tuakad badhna waxay leeyihiin waa la adkayn karaa صaxiix wadaahiru kalaami اmualif ana nakirata laa tukad lأnnahu lam yaqul watankiirihi mu yidhi maad arkaysaaba watankiirihi mu odhan de muxuu qabaa markaa inaan la adkayn karin waxay leeyihiin nakirada lama adkayn karo nakirada lama adkayn karo ayay leeyihiin limaada lianna alfaada tawkiidi kulahaa macaarifu alfaada tawkiidku dhamaan waa wada macaarif lama adkayn karay leeyihiin kuufiyintuna waxay leeyihin mayane nakiradu haddii ay noqoto mid maxduudo oo kale haddii ay noqon karto waa la adkeyn karaa sida suntu shahran kullaha waad ohan kartaa bay leeyihin dee shahran waa nakira sooma iyadoo nakira adana waad adkeyn kartaa waayo waa maxduudo bisha waa naqaanaa intay tahay de laakiin culimadu saasay iskugu khilaafsan yihiin waaya masalada waan faanayla tahay waxa uu ka raacayo muakidku muakedka fi inain min arbaca kolkaas saasay noqonaysa labuu ka raacaya afar de laba afar laga dooranayo soma rafciyo nasbi iyo khafdi iyo tacriif dee laba mid unbuu noqonaya marka ama rafciyo tacriif unbaa israacaya ama ama nasbiyo tacriif baa israacaya ama khafdiyo dee tacriif unbaa israacaya markaa lab afar laba afar laga soo dooranayo mid ayuu ka raacayaa waka intaasi waa masaladii koowaad alfaad masaladii labaad buu doonaya inuu sharaxo inta hore laqmadan ku celiyo atawkiidu adkeeyuhu atwkiidu ay almukidu adkeeyuhu taabicun kii raacayo weeyi lilmuakadi ka la adkaynayo kii raacayo weeyi fii rafcihi ay fii rafci lmuakadi la adkeeyaha rafcihiisa rafcaha dhexdiisa mid ku raacayo weeyi haddii uu marfuuc yahay wa nasbihi ay wa fii nasbi lmuakadi ka la adkaynayo nasbihiisa nasbaha dhexdiisa mid ku ka la adkaynayo khafdihiisa khafdaha dhexdiisa mid ku raacayo weeye haddii muakadku uu makfud yahay wa tacriifihi ay wa tacriifi lmuakadi muakadka la adkaynayo macrifayntiisa macrifada dhexdeeda mid ku raacayo weeyi waka masaladii koowaad halkaas inu kaga baxnay oo ah dikru maa yatbacu fiihi lmuakidu almuakada waka markaa laba afar laga soo dooranayu raacaya wa yakunu waa ahaanaya ay huwa tawkiidkii waa tawkiidkii macnawiga la socdaada lafdigii maa bialfaadin alfaad mid ku sugan buu ahaanaya alfaadaasoo macluumatin macluumo ah oo la yaqaano oo cinda alcarabi macluumo ka ah macluumo inay noqotayna dee waxaa lagu ogaaday alistiqraau watatabuca meel kalena loo leexan maayo inta alfaadaasi laga leexdo wa yakunu waa ahaanaya waynu soo dhigana yakunu yakunu muxuu samayn jiray yarfacu lisma wa yansib alkhabara ismigeedi me waa huwa khabarkeygina me waa jaariyo majruurka weeyaan dee sooma wayakuunu wuu ahaanaya ay huwa tawkiidkaasi macnawiga ahi bialfaadin alfaad mid ku sugan buu ahaanaya alfaadaasoo macluumatin la yaqaano waa nacti mastabiba mise waa xaqiiqi ya waa xaqiiqi wey macluumatin marka intii uu ka raacayo adigaa garanaya waayahay wahiya wahiya alfaadaasi annafsu naf weeyi waalcaynu cayn weeyi wa kullun kull weeyi wa ajmacu ajmacu weeyi wa tawaabicu ajmaca ajmaca kuwa raaca weeyi wa hiya tawaabicdaasi agtacu dhammaan weeyi wa abtacu dhammaan weeyi wa absacu dhammaan weeye ah, wuxuu doonaya alfaadii inu inoo sheego alfaadan afar waa usuul afarta usuushii waa annafsu waalcaynu wa kullun wa ajmacu saddexna waa tawaabic oo ajmacu bay daba markaa guudaaninta meesha kugu sheegan waxay noqonayaan toddoba lafdi afar usuulo iyo saddex tawaabica saxiix wala la waa basiid bayla tahay annafsu iyo alcayn yuakadu bihima alwaaxidu walmuhana waljamc lafdiga annafsu ah iyo lafdiga alcaynu ah waxaa lagu adkayn karaa mid keliya waa lagu adkeeya mufridka waa lagu adkeeya waxaa kaloo lagu adkeeya muhana lagu adkeeya waxaa kaloo lagu adkeeya jamc baa lagu adkeeya saxiix wala la maxaad odhan kartaa jaaa zaydun nafsuhu maxaad odhan kartaa jaaa zaydani anfusuhuma maxaa lagu adkayn karaa jam jaa alqawmu anfusuhum saxiix walala marka iyaga saddexdaba waa lagu adkayn karaa annafsu waalcaynu yu'akadu bihima alwaaxidu wlmuhana wljamcu waka shuruuday iska laleeyihin shuruudda insha allah wyn gaari doonaa kullu baa kuu timiday yuakadu biha ma yatajaza ah, iyadoo waxa lagu adkaya wax qaybsami karada waa khalad jaa zaydun kuluhu zayd baa imtay dhammaantii dee zayd mu qaybsamaa lugtuma mar gaaray ku imanaysa marna madaxa ku imanaya markaa laguma adkayn karo saxiix walala shay wax qaybsami kara isaga lagu adkaya jaaa zaydun kuluhu ma odhan karti jaa alqawmu kuluhu baad ohan karta waayo qowmku way qaybsami karaan de yuakadu biha ma yatajaza wax qaybsami kara insha allah kutubta imaan ku gaari doona ajmac iyo tawaabicdiisa yuakadu biha aljamcu khaasatan jamcunba iyadana lagu adkaya jamcunba lagu adkaya oo basid bay la tahy saasaa loo kala qaadanaya kullun iyo ajmacu macnahay faa'ideeyan waa cumuum cumuum bay faa'ideeyan usuul fiqiga ka warada insha allah wan gaari doona manaaqi sacuudi wuxuu idhahdaa siyaquhu kullun aw ilcumuumu waqatala aladi lati lfuruucu waa min adawaati alcumuum marka labadooda waa min adawaati alcumuum caan bay faa'ideeyaan amaa nafsu iyo cayn nafsu baa horeysa saddex macnay luqa alcarabiya ugu soo aroorta mar bimacna ruux baa loo jeedaa marna bimacna dam baa loo jeeda dhiig marna bimacna that baa loo jeeda hada looma jeedo ruuxdiisiyo socotaa timiday ama dhiiggiisiyo socdaa yimiday maxaa loo jeedaa daatadiisiyo socotaa timid baa loo jeeda imika jaaa zaydun nafsu waa qudhiisiyo yimid weeyaan daatadiio cagaynaysa ayaa timiday cayn macnayaalbay ku soo aroortaa macno majaasi iyo macno xaqiiqi ah, ah macnaha xaqiiqigaa ah shan macnay ugu soo aroortaa waxay ku timaadaa adhaat bay ku timaadaa waxay ku timaadaa alcayn lbaasira isha wax arkaysa il baa la dhad taqaana adbade alcayn ljaariya isha qulqusha dahabkaa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa ashams qoraxda waa loo isticmaala shanta macnaba xaqiiqiay ku tahay halna majaasi bay ku tahay oo jaajuuskana waa loo isticmaalaayo markaa majaasi bay noqotaa haddana waxaa loo jeedaa bimacna dhaat baa loo jeeda ishiisi baa timid maa sheekh il socotaa timid maaha ee waa maxay isagiyo socdaa yimid weyan qudhiisi daatadiisiyo socotaa timide weyan labadooda waa isku macno marka waka wuxuu yidhi sheekhu wa yakunu waa ahaanaya ay huwa tawkiidkii bialfaadin alfaad mid ku sugan buu ahaanaya alfaadaasoo macluumatin macluumo ah oo la yaqaano wahiya alfaadaasi macluumada ahi annafsu nafti weeyi walcaynu cayn weeyi jaaa zaydun zayd baa yimid nafsuhu daatadiisii baa timiday jaa ficlu maadi mabniyun cala lfatxi laa maxala lahu min alicraab zaydu faacilu marfuucu bija wacalaamatu rafci damatun daahiratu cala akhirihi liannahu ismu mufradu munsarifu nafsu tawkiidu zayd watawkiidu yatbacu lmuakada fii rafcihi wacalaamatu rafci damatun daahiratu cala akhirihi nafsu mudaaf walhaau damiiru mutasilu mabniyu cala adami fi maxali jarin mudaafu ilayhi baa la odhanaya jaa aynuhu jaa zaidu aynuhu taa hore lamid ta iyaduna de oo basiid bay marka culimadu waxay isku hayaan hadday mufrad labadani raacaan garanay oo mufrad baa laga dhigaya labadaba hadday jamac raacaana garanay oo jamac baa laga dhigaya wax kale kuma banaano hadday musano raacaan ka waran oo hadday mufrad raacaan dee waxaad odhanaysaa un jaa zaidu nafsuhu sooma jaa zaidun nafsuhu aye jaat hindun nafsuha saas maad oranaysa damiirka horun baa lo ega inu mutaabaqeeyo muakan ka hore aye haddaba hadday muhane raacaan ka waran saddex qowl baa ku jira hadday muhane raacaan culimada qaarkood waxay leeyihin mufrad baa laga dhigaya waxaad oranaysaa jaaa zaydani nafsuhuma waa daciif qaarkoodna waxay leyihin ma ina tafniya laga dhigaya iyaga laftooda jaaa zaydani nafsaahuma iyaduna waa daciif qowlka ugu raajixsani markay raacayaan muhanaha waxaa la odhanaya oo laga dhigaya afcul baa lagu keenaya afcul jaa zaydani anfusuhumaa baa laodhanaya anfusuhumaa baa la odhanaya markaa tasniyadina maxayna tusinaya dee alifka dambe kuwaasayna tusinaya markaa lafdu afcul baa lagu keenaya qowlkaasa uu raajixsan wayakunu wuxuu ahaanaya ay huwa tawkiidkii macnawiga ahaa bialfaadin alfaad mid ku sugan buu ahaanaya alfaadaasoo macluumatin macluumo ah cindal carabi bay macluumo ka tahay kayrkeed in loo leexdaa inama banaano oo iyada laga leexdaa wahiya alfaada macluumka ahi annafsu naf weeyi oo daato looga jeedo walcaynu cayn weeyi oo daato looga jeedo wa kullun kullun weeyi oo cumuum buu faa'ideeyaa wa ajmacu ajmacu weeyi iyadna cumuum bay faa'iideysaa wa tawaabicu ajmaca ajmaco tawaabicda dabagala weeyi tawaabicu ajmaco waxa loogu magacaabay way ka dambaysaa way ka dambaysaa kama horumari karto istiqlaal ahaan iyo madax banaanaansho ahaana iyadu uma adkayso maadaama la arkay iyaga oo ajmacu dabagelaya ayaa loogu magacaabay tawaabicu ajmacu oo hadda ma odhan kartid jaa alqawmu aktacuna jaa alqawmu aktacuna limaada maxaanad u odhanahayn waxaanad u odhanayn dee waa tawaabicu ajmacu ajmacu baa meesha joogin horta ajmacu ku adkee kadibna iyaga kaga daba adkee saxiix wala lah jaa alqawmu ajmacuuna aktacuna abtacuuna absacuuna waxay lamid tahay un macna ahaana ja alqawmu ajmacuuna ajmacuuna ajmacuuna ajmacuuna adoo yidhi waa dhammaanun intubade macnahooduna waa sidaa haddaynu isku dayna icraabteeda jaaa ficlu maadin alqawmu waa faacilkii ajmacuuna tawkiid liqowm wtawkiidu yatbacu lmuakada fii rafcihi wacalaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can idama liannahu mulxaqun bijamci mudakar asalim wanuununa ciwadu can itawini aw alxaraka alladayni kaana fi ismi lmufrad abtacuuna tawkiidun haani abtacuuna tawkiidun haali absacuuna tawkiidun raabic ka hormaysa adkeenaya saxiix wala la mayna basidayn culimeyn way noo tusaaleeye sheekhuyo wuxuu yidhi taquulu waxaad odhanaysaa qaama waxaa istaagay zaydun zayd baa istaagay nafsuhu zayd qudhiisii baa istaagtay baad odhan waraayitu waxaan arkay alqawma baan arkay kullahum dhammaantood baan arkay wa marartu waxaan soo maray bilqawmi qoomkii baan soo maray ajmaciina dhammaantood baan soo maray baad odhanaysaa dawaynu icraabnay qaama zaydu nafsuhu ra'aytu ficlu wa faacil xadulficli ray ray ficlu maadi mabniy cala sukun litisaali bidamiiri rafci mutaxariki mabniy cala sukun laa maxala lahu min alcraab lianahu ficlu maadin wataau damiiru mutasilu mabniyu cala dami fii maxali rafcin faacilu alqawma mafcuulu bihi mansuubu wacalaamatu nasbi alfatxa aظaahira cala aakhirihi kula tawkiidu lilqowm wtawkiidu yatbacu lmuakada fii nasbi mansuub calaamaةu nasbi fatxaة ظaahiraة calى akhiri kula mudaaf humta damana waa mudaaf ilayhi wey marartu ficlu wafaacilu xadulficli marar ficlu maadi mabniy calى sukun litisaalihi bidamiiri rafci mutaxariki mabniyu calى sukun la maxala lahu min alicraab lanahu ficlu maadi wtaau damiir mutaصil mabniy calى dami fi maali rafcin faacilin fi maxali rafcin faacil bilqowmi alba xarfi jarin mabniy calى kasra la maxala lahu min alcraab lanahu xarfun alqowm ism majruun bilba wcalaamatu jarihi kasraة ظaahiraة calى akhirihi ajmaciina tawkiidu liqowm wtawkiidu yatbacu lmuakada fii khafdihi wacalaamatu khafdi alya niyaaba can lkasra lanahu malxaqu bijamci mudakr asalim wanuununa ciwadu can tawini aw alxaraka aladayni kaana fi smi mufradi culima mayna basidayn tawkiidka halkaas inoogu dhamaado tawkiidka khulaasadiisu waa laba maslo labada maslo waa maxay dikru maa yatbacu fiihi lmuakidu almuakada waxa muakidka oo adkeeya ahi waa taabice uu muakadka hore ee matbuuca ka raaco yatbacu fi inain min arbaca saxiix wala la tawkiidka haddaba labaynu u qaybinay tawkiid lafdiga iyo tawkiid macnawiya tawkiidka lafdiga ah saddexdiba u maraa baynu nidhi tawkiidka macnawiya isaga alfaadan gaarkaa lagu adkaynaya alfaadan gaarkaa afar baa usuula annafsu walcaynu wakullun wa ajmacu waa usuul saddexda kale soo dhana waa tawaabic ajmac toddobadaa lafdi buu ka sheegay saxiix wala la marka intaas baa lagu adkeeyaa oo alfaadii tawkiidkana intaasuu inooga tilmaamay hadduu marfuuc yahay muakadka hore muakidku marfuuc noqonaya haddii mansuub yahay muakadku muakidkuna mansuub noqonaya haddii muakadka hore uu makfuud yahay muakidka dambana makfuud buu noqonaya hadii u haddii uu macrifo yahay siduu yahayba weeyaane muxuu noqonaya muakidka dambana macrifo ayaa waxa weeyaan u noqonaya marka waa iska fududala tacaawa aad buu u fudud yahay imise masleyna xagga hore koob iyo soddon maslanayni soo ma waxaad ugeynaysaa labadan maslana ugeeya saddex iyo soddon maslan kitaabkii ajrun way saddex iyo soddon masalo ayaynu haysanaa culimay kitaab kulli waa iska gebagaba marka insha allah aada loo akriyo wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqirka